uliyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama kaana rajulun qaala rasuulka may kagoolay kaana rajulun rajulun yay haada yudaayinu ini deemiyow annaasa dadka deensiyaw yahaad dadkiya deensiyaa ee yucaamilahum bidayni deema kala dhagamaayo wa kana rajulu rajulka may haada yaqulu rajulka ini kagoolab fataahu fata rajuli rajulka doonshay may ngaraaye idaa atayta adad seeto mucsiran lan fakiran seeto fatajaawaz gudbi canhu an lmuctiri fakirkaso in gudbi lacala allaha ilahay may hagiigikeya an yatajaawaza huwa halini gudbiyo canaaun nin gudbe falagiya huwa yani waa kay rajulki lakulumay geeriyooday allaha tacaala ilahay lakulumay fatajaawazta ala gudbiyay canhu can rajuli rajulki an gudbi wa laana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay kana rajulun rajulko iyo may bahaaday yudaayin ini deensiya yahaadi annaasa dadka deenka lamucaamalooday kana deensiye kaasa deensiye saasa kala dhagmaay wakana rajul rajulka yaqul huwa rajulka maeraay lifata fata rajuli rajulka dalin yarta adoonshay ma ingaraay idaa atayta adada seeto muctiran an fakiran seeto may weelasay fatajaawaz gudbi canhu can lmuctirin gudbi wa lankaas fakiirka marki deenta kugudaasa n gudbi walan dhaaf maana walan afi lacala allaha ilahay may xaqiigikeeya yatajaawazahu hua nini gudbiyo canaa unun nin gudbi saasa ilahay xaqiigikeeya ilahay nin dhaafay unun falagiya huwa rajulki lakulumay allaha tacaala ilahay lakulumi dhimidi mana faaliya lakulumay geeriyooda ilahay lakulumi fatajaawaza huwa alana gudbiyey canhu can rajuli rajulkiya gudbi walidunubtisa ilahay indhaafan gudbi waay ilahay micigaabnay walcafi walcafi mutafaqun caley kolkun falaga oo let deenti lanka fakiirka lanfududaayo baabu may kadhaha jarnay yani baabu fadli indaari lmucsiri kano fakirka e insugow shay fadli shay yani lankasanaadka insugow almucsira fakirka insugow walwadca canhu can lmucsir mucsir kata deenta kuridawti hadi lanka deenta ridaay lambanseed walmahaay hoober isku dhaaf eraay miswalaan dhaafa jari ilahayna hadhowti cafiya lilaylankaasay mutafaqun caleyh waan abi ma tatajaawaza lahu ilahayna gudbiyey canhu can rajul rajulkaya gudbiy o dambi shay mutafaqun caleyh وan iبni mascud albadri radi alahu taala gaala may kagolay cabdالlahi abi mascud qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may kagolay xusiba rajulun rajul iyo licsaabi rajulkaas oo miman ina kumid kana huwa manka ade qablakum urtingaade licsaabi falam yujad lahu lirajuli rajulki malang helna min alkhayri khayr hal kumid shay shay malang helna ila anahu ana rajula kana rajul yukhalidu dhehay annaasa dadka dhehay wakana rajul rajulka may ahaaday musiran lang maalgabatanaaday ahaadi wakana rajulka may ahaaday yamur huwa rajulka amaraay ilman aw ilmaan rajul rajulka odoominsha amraayo yatajaawazu ini gudbiyaan can lmuctiri kano fakirka ishan gudbiyaan qaala lahu caza wajala ilahay may kagolay naxnuni axaqanimo badan bidalika tajaawuzi minhu min arajul tajaawazu gudbiya canhu can rajuli rajulkan ku cafiya rawa muslim o muslim iya xadiidka wariyey waan abi mascuudin albedri abi mascuud saxaabigi leraay albedri beder iya bedernan misbey beder taasoy kaswadii meelika liyaasi wa aha alu beder oo sadidi boqol iyo tonis sadidi gofo gaswatu beder kukigadanka jari walare culmada gaar saasa lain qaar culmada gaarna may laina maka jarnay laakin degaanshema ilahay albedri bederang nisbahaysa saasu eran radia allahu tacaala canhu qaala abu mascuud may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay xusiba rajulun rajulka oo lixisaabi rajulkaasoo miman ine kaana huwa mankaaday qablakum horsin haadi dadkisinkoreey kumid haadi iya lixisaabi reer banu israil rajulka kumid haadi iya lixisaabi camal shay wali fayl walihon ala hisaabi falam yujad mal helna lah lirajuli malang helna min alkhayri khayr halkumidey shayin shay malang helna abyaraate wal yar kheyr elang waayo a ila ano camalkii shay dong may badaday camalkii humaylay badadi shar kheyr dong walang waayo laakin ficilkoo yar yar sameeyay ila anahu ana rajula kaana rajulka may haaday yukaalidu huwa rajulka ki dheehaw iyo annaasa bulshada dheehay dadka dhahgalaahi dadka la mucaamalooday wa kaana huwa rajulka may haaday nusiran lang maalgabeen taajir aya haadi wakana huwa rajulka may haadi ya'muruki faraw yahaadi hilman aw hilman rajuli rajulka adoomin shee faraay an yatajaawazu ini gudbiyan can lmucsiri lanka fakirkan gudbiyan saasa faraay walcamal ee kheyr mablahayne laakin maala gabayreed dadka adoomin shee meeraay lanki fakiraysin aragdan deenta marki aragdan deentan afiya an guda lan fakiraho aragdamsa er jari anas kheyr ee sameey jari qaala allahu caza wajala kolkan kheyrka habiyaraade walaa wala susubiyela hadhow makliban o kheyrko yaro adina yani kufokiya isku dhiyaas lankin hada intaasa sameeyay bese masaakinta iyan kaalmayahay fakiirintaan kaalmayahay deintan afyahay deinta mudadan dheer ay jari siyeedahaysiya kafokidi qaala allahu caza wajala ilahay may kagooley naxnu ni axaqu xaqnimo badan bidalika tajaawuzi usoo dhay may amri yaamuru hilmaanahu an yatajaawazu can ilmuctiri maha hilmaantis may amre ini gudbiyan fakiirintan gudbiyan gudbiyowkisugaha ilahay meeray naxnu uni axaqu xaqnimo badan bidalika tajaawuzi gudbiyow kaasoo dadka lasku cafi e uni kaxangnama badan minhu min arajuli rajulka uni nama badan tajaawazu malaa'iga ingudbiya canhu can irajuli rajulka ingudbiyaare bes ka dhaafiya leyin taas bese ya ilaahay ka dhaafira waa muslimo muslim iya kuriyey bulshada ixsaan lang sameeya lang wanaajiya umuurtiyo lang fududaaya ini faylasalaka mooda wacdeedka tusiyey rawaa muslimo muslim iya wacdeed kuriyey wacan cudayfata radi allahu tacaala canhu gaala cudayfa may ka goolay yani wa kay utiya allahu tacaala ilahay yalansheeni fi cabdin adoon o min cibaadihi cibaad illahi ilahay adoon min shay kumid cabdigaas oo aata allahu ilahay siiyey kuwa cabdigu sigee maalan maalsi faqaala lahu may goolay maada camilta fi dunyaa yani seri a utiya allahu tacaala ilahay yalansheena bicabdin adoonko min cibaadihi cibaad illahi ala adoon shay kumide yelangakoy adoonko hadhimid yani ilahay lansheeni waay aata allahu ilahay siyey hu cabdigu sigee maalan maalkeed zaagi faqaala allahu tacaala ilahay may goolay lah lilcabdi adoonki may ngaray maada camilta may soobidayti dunya addunya dhadi anti roogdi may camal e wanaaga samayti qaala rajulki may goolay qaala nabiyu dhagaala nabiy na may kagoolay sala allahu alayhi wasalam walaa ma magariyaayan allaha tacaala ilahay makugariyaayan xadiian makugariyaayan kalkan yani an xudayfata xadiiskada nabag yani waa kaysahay rasuulka ilahi sala allahu alay slam sheegay samicnaahu min fami rasuulilaahi eradoon gadaal ku sheeno doon kalkun reed yani qaalan naba hookyrnon nagdaas laakin hada xudayfiya nindhaw can cudayfata radi allahu taala canhu qaala xudayfa may ka goolay utiya allahu tacaala ilaahaya bicabdin adoon la isheeni cabdigaas oo min cibaadi cibaadillah ilahay adoomi ishay kumid ah, aata allahu ilahay seey cabdiga maalan maalkaerzaagay maal fara badan ilahay see taajirka weeli faqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay law lilcabdi may ngaray maada camilta fi dunya adoonkayow addunya may camalay haka kasbati sala ngari qaala xudayfatu way kalku qaala xudayfatu xudayfa may ka goolay walaa yaktumuna magariyaayan allaha ilaahay ma ku makagaryaayan dadka xadiian sheeko makagariyaayan kiyaamaha dilideed wali addunyada kaga garyaay mal gariyi koro mana ofkooba gari gariyo jirshay ba hadle wali suubi ma gariyi kor jirshay hadle dhulki walaa kasuubi iyo hadle maalinti naftiy yani waa kay taaso markaati badan aga malaaigdiya sheegayan wargadiya kiyaalan wala gariyi kor male qaala cudayfatu may kagoolay walaa yaktumuna magariyaayan allaha ilaahay xadiian sheeko makagariyaayan qaala rajul rajulki meera magaryina waako yaa rabbi rabihayow aatayta siidayni ana maalaka maalka ay siidi fakuntu anina haadi ubaayicu ahayki onayo wal ku gadaw annaasa dadka wal ku gadaay ubaayicu an wala gadaay annaasa dadka mubaayacada sameeye wal ku gadaay wa kana min khuluqi dabeecday may kumid haatay aljawaazu gudbiyo dadka walan gudbiyaay lankana degenka lahaa isku cafiyaay gudbiyaay taasa dabeecday hay wa kana min khuluqi dabeecday may kumid haatay aljawaazu gudbiyo fakuntu an may bahaaday atayasar ana ini ana fududaayo ahaadi cala lmucsiri kano fakirken kano taajirke ala lmusiri wa cala lmusiri kano taajirke an fududaayay lanka taajirka an fududaayay amanti fadlay dentaas ugu tartiibta eraay wa undiru un sugaay almucsira kano fakirken waab un sugaay kan fakirken kakasheen amanti fad hanis irto eraay in sugaay wa aya kan kalen an fududaayay denta han ma sheegna ha han kalen isku dhaaf eraay an fududaayay waundir un sugaayey almucsira kano fakiirkeena mudin sugaay taasa dadka dabeecadaas fayla kala dhagmaayo faqaala lahu tacaala ilahay may ka gooray ana aniye ana ana aali ana ana alkhaaliq anihi alihi ka khalqi ahaa aniye axaqu xaqnimo badan bidalika jawaz tajaawuzi bidalika tajaawuzi gudbiyowkaas ani kin ku xaqnimo badan minka adeega ani koo ka xaqnimo badan tajaawazu malaaigay gudbiyaa can abdi adoonkan gudbiyaa eray yani alla subحaana wataala kagole gaal lahu taala ilahi meeray xadisulkudsuwa ana ani ag hagnama badan bidalika tajaawuzi gudbiyo ani kaanama badan ninka adeeka ko kaanama badan tajaawazu gudbiya an abdi odoonka sheen gudbiya faqala cugbat bnu camirin cugbat bnu camir may kagolay waabu mascuudin ilansariy radi lahu taala canhuma meerena haakada sadatan xudayfa hadidkan wuriye samicna ununa dheegnayhu xadidkan dheegni min fi rasuuli lahi min fami rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka abshe absheyan kudheegni a sa hadalankan saxaabiga hadiiskan wuriyahay ya unun rasulka absheyan kudheegni hakada sidatan oo yani hakada kama rawaa xudayfatu xudayfa sidan wuri oo oh, kale samicnaa unun xadiiska dheegni min fi rasuulilahi min fami rasuulilahi sala allahu alay wasalam ilahay rasulka absheyan kudheegni rawa muslimon oo oh, day mawquufangan ahay marfuuc marfuuca nagdi kolka lama qof saxaabiya cudayfiska darsadidi baba rasuulka kudheegen rawa muslim muslim iyo wadiis wuriyey yani kolkan saasan faylato diinta lankaadkaleto lonfududaya lanki walhaysadon lonfududaayayo yani tartiib tartiib anasugudleraw lanka fakirka inti wal kuhelaw lan sugow faidadiy yani waa kay aakhiri lakamodow yacdiidka tusiyahay muslimiinta bulshada lan kaalmay an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay man andara lanki yani waa kay insugo mucsiran lan fakira lanki insugo o wala cadijiyo lahu lilmucsiri fakirkaas badenta kurid adl lah aliye hu mankaasa hooseye ywم القiyamati fi ywم القiyama taxta dili carshi carsilahi ala carshisa hoosi hoosisan hooseye ywma maala laa dila dila mawjud an ila dilh ila dil carshihi carsilahi ala carshisa hoosima rawama yurey xadiska tirmidi وaqala xadiثun hasan صaحiحun yani an abi hurayrata radi alahu taala anu qala abi hurayr may gole qala rasul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasul may ka goley man andara lanki insugo mucsiran lan fakire insug inti walkawalaw deento insugo n silcine nmurugeline insug o mismae wadaca huwa manka waabidijiyo lahu lilmucsiri kudijiyo deenti donko cafi ero hadala allahu aliyahu mankaasi ng hoosee yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteediya ilaahay ng hooseye taxta dili carshihi carsilahi alla carshishey carshigahaas hoosiyay hooskisiye ng hooseye waay yawma maalin ang hooseye laa dila hoos mawjudun haana ilaa dil ilaa dil carsihi carsi laa ilahay carsi shay hoos imaahin saa yani waa kay ha carsida dil tilakadarijari ahaadi markidino sabcatun yudil lahu yani meelileeraay oo kal dil carsihi iyo lagadaraay waa ku riwaayadan bacdayti tacta dili carsihi lamirka dili ini meeliyeeda calaa xadfi mudaafin ahayti diliya kumagnayti dili carsihi dili carsihi ta kumagnaysay carsihi diwaato hadiskana kaagay hay yani adala lahu alang hooseeyahu manahu rajulkaas mankaas ang hooseey yawma alqiyaama taxta dili carshi carshilaahi alla carshisa hoosey hoosisang hoosey wa ma yawma maalinta dila mawjudun hoos mawjudun jaraan ilaa diluhu ilaa diluhu carshihi carshilaahi alla carshisa hoosey mamilasalang hooseye rawamayure xadiidka tirmidi waqaala tirmidi xadiisun hasan saxiix waan jaabirin radi allahu taala anu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ishtaraa huwa yani nabagya shiraysaday minhu min jaabira kushiraysaday baciiran fawazanahu rasuulka mizami laho ljabir an mizam faarjac nabiy nabag an rajaci almizan an rajaci mutafakun caleyh tana may wa beesad oo misanka la ulusaayaw misanka lanfududayana la ulusaayaw daliilkishew ana nabiya sala lahu alayhi wasalam yashtara nabiy nabo sharaysad minhu min jaabir jaabirashe kugadaday baciidan gurbugo kugadadi fawazana huwa waktigii hor beesad misan alasaari jiray fawazana huwa rasuulka mizamay lah lijaabir an mizamay asamana beesiyan mizami lanka oo beeswalki jaaki mizamay yamangara mizadan ansaar waanan badi mana beesadan badi siyalanka mizamire fawazanahuwa rasuulka mizamay lahu lijaabir jaabir ya asamana beesri mizan ansaari markaasa fa arjaxa nabiy nabag rajaxi rajaxi manaha nraji ah, warjix yardon nraji manaha mizankan siyaadiy mizanka beesada saada in kordhi walilakelime walkalanka darseeri kolka ini mizanka laulosaayeeyo lonfadodaayan dalilshe iyo xadiiskan tusiye mutafaqun aleyh beesad wakti hor wal miisama jari miisanka saa rasuulka miisami jaabir beesadi neek neefkoo kugadi gurbugo gurbugan marka de musalaytilnagaaya ah, adlay gaaboy leraa ilin wiray fawazanahu warasuulka miisami lah lijaabir atamanaan miisami faarjaca nabiy nabo rajaxay atamana beesadi rajaxi wa beesadi oo lakeli raajax yankadheg miisankan korri wa mutafaqun aleyh waan abi safwan abi safan kumidiskan kileraa magaashay suweed bin qaysin radia allahu taala canhu qaala may suweed jalabtu ana iwa maframat lcabdiyu yahajinay bazan dhar yahajinay siyaabanga min min hajara magaala hajara lera dharkusheeni ganacsan sheegni fajaana nabiyu nabaga ninkoy sala allahu alayhi wasalam fasaawama huwa rasuulka gorgorsaday na nin oo gorgorsaday bisaraawila sirwaalan oo gorgorsaday waa cindi an agday may haday wasaano miiso badana wasaankaasoo yazinu miisamo iyo agday haadi yani bilajri ijaaro walka miisamo faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lilwasaani ki beesada walka miisamaay may ngare din asamana beesada miisan ansaar warjax waanam kordhihi raajacan kadhig wa rawa abu daud abu daud adis uri watirmidi wakala tirmidi adisun hasan saxiix an abi safan suweyd bin ukays radi allahu taala anhu qaal suweyd may kagolay jalabtu hajiidi min ja min jalbi sala silcati badeecaha jiidowshamalajeede alitiyaanu biha badeed badeecadinlkoyl basanamaylalajeede yena siyaaban lew hajarada magaalada enmaybo ismu madinati wahiya qaacidat lbaxrein baxrein caasimadiya wa warubama yuطlaq hata cala naaxiyat lbaxrain kuliha hajarwalrem ana oo yani saas magaalada safar kusheegnl jalabtu ana aniha jiidi suweedadlahay amakramat ha jiidnay ganacs makramagaas o alcabdiy reer cabdilmisbay bazan dhar siyaaban ha jiidni min hajara min maahay min madinati hajar magaaladu hajara leraa dhar kusheegni a fajaana nabiyu nabaninkoy sala allahu alayhi wasalam fasaawama huwa rasuulka gorgorsamay naaonay nila gorgorsada bisarawilatin waaliyaalyanila gorgo yanoo gorgorsada waay fasaawama huwa rasuulka gorgorsaday na nin oo gorgorsaday nilhelyay bisarawila ni gorgorsumi sarawila noo gorgorsaday layo wa cindi anagdaynay haday wazano ko miizan badana e wazanun facaala lelay baqaal oo kale ka dhisan baqaalun baqal gadgad badana wazanun miizan badano ki wala miizamay ficil sha i hoolis wal miizamo la eyi wazanun miizan badana yazin huwa wazanka suge miizamaayo bilajri ijaarika miizama dadku wal shalgalena beesad wakti horol miizamaayo dheesada misame isun walaagaya lirasiye kaasa roogi amdana roogi wa cindi anada may aaday oo goahay darkaan gadgada abaalay may roogey wazaanonka onwal miisama miisan badana yazin huwa wazaanka suge miisana miisamaayo bilajri baijaara ijaaro walka ijaara usun walbesa lisiyaayo saas walka miisama faqaala nabiyuna umay ngaray lilwazani ki wazan badneega haaye miisan badneega haay may ngaray zin asamana beesada miisanka ansaar miisanka kida ansaar warja waan warji waana zaaidka dhigo beesad beesad kalini walanka daro kalku macalishaahidka le ayni miisanka lanfududaayan laulosaayo daliilse oo rasuulkana barahay sala allahu alayhi wasalam darkiisu gadi hadin beesadika gadi walka dar rawa abu daud abu daud ya adis wuriy wa tirmidi wakala tirmidi mari adisuna ada adisuna sana darjidaasana sain sai ama saxiya waa kitaab alcilmi hada kan kitaab lcilmi cilmiyan kitaabay baabu fadli lcilmi cilmi fadli shayen baabay tacaluman min tacalumi barishi wa tacliiman lahay min tacliimin tacliima lilahi tacaala lan baradayo waana lan tacliima baabu fadli lcilmi cilmo fadli sheeyen baabay tacaluman min tacalumin iyo barashad heshe wa tacliiman min tacliimin si barawka heshe lilahi tacaala na lan barada waana lan tacliima walaadan baradaason ilahay dartisay walaad daskan tacliimason ilahay dartisasa lamada fadlaga layin ya baabka lanku adle tacaluman min tacalumin barashad heshe i wa tacliiman min tacliimin barawka heshe mana ilahi taala ilahay dardis lan baradaw waana linis baraw qaala lahu taala ilahay may kagooley waqul dhe nabiy llahi muxamadow rabbi ya rabbi rabeyo did kordhi ni an inziyaadi cilman cilmi inziyaadi dheh rasuulka khayru khalqilaahi e sala allahu alayhi wasalam usa oo caalim haylilagabo yani wa kay masalan ba khayru khalqilaahi e khalqig ilahay dhan kheyr badanaay ya yani wa kay inziyaadi dhelilay cilmi inziyaadi yani wa kay saas wa walkal inziyaadi awlaad inziyaadi maal inziyaadi ma lera rasuulka sala allahu alay slam ma i warsadaas leray ha cilmi la i warso ler cilma waqul dhe rabiya ini cilmiga faidi ley ya alla subxaana watacaala na dareensiyahay oo wala adduunka lakishal horumaraw cilmigaas waqul dhe yani rabbi ya rabbi rabeyo did kordhi ni an in kordhi cilman wa cilm laakhira cilmiga la sheegaay cilm dunyaa kaas alkumelgaar la kaas cilm laakhiru kan muhiimka oo aakhirada kintoosiya oo ilahay ka ilahariiriya ilahay kakasiya kaasoo cilmiga la dooradahayo o intiyaadililay rasul waqul dhe rabi ya rabi jid kordhi niyan kordhi cilman cilmi in kordhi waqaala allahu tacaala ilahay may kagoole gul dhe nabiy llahi muxamado hal he yastawi aladina kuwii siminaadayana yaclamuna wal og i waladina kuwii laa yaclamuna walan ogayn siminaadayaana ma siminaadayan ahaan wala og yasareeyan a gul dhe hal he yastawi aladina kuwii siminaadayan yaclamuna og weli hada mafcuulki wal hadafe walila ogaaday wal hadafi xasray faaidooye walba loogaada og culum dhong mana culum dhong ya ilahay yani wa kay dadka culumta le fadilaha hal yastawi ladina kuwi sugnaadana yaclamuna og cilmi hibil og malerne og layleri bes wali loogaada dhong og kalku cilmo dhong inikayla wi waladiina kuwi laa yaclamuna an ogayna simnaadeen ama simnaadeen han wala og ya dheeraade waqaala lahu taala ilahay ba sheegay ilahay may ka golay yarfac illahu ilahay korweele aladina kuwi aamanu alin minkum isinsin kumide iw ladina kuwi utu lasiya alcilma cilma lasi darajaatin a ilahay korweelew yani wladina amanuu hoob leer iskala jaram utulcilmigayon aladina amanuu inay laakin gooni lahambi walcadafay jumlo gooniha lahambi wladina utu lcilma hadana lael hoodhayna kajaran imankana kajaran hadana cilmilanka darya leeri kalkun ini darji dheeraade gaban goonahan lag saari cadab goonela kasameey yani yarfac ilaahu ilahay korweeley aladina kuwi a korweele amanuu rumaayan minkum isinsin kumida i ladina kuwi utu lasiyay alcilma lisi darajaatin darjiyaaliya ilahay inkorwele waqaala lahu tacaala ilahay may kagole inama inkalmahane yaksha may obsadaayana allaha tacaala ilahay may ka obsadaayana min cibaadihi cibaadillahi ilahay odoomishay haal kumidayin alculamaau culmadiya ka obsadaayan khashyada oo ilahay mudinyi han ka obsadaayan mayle waha han culmade wel ilahay adaatu casri lakoy ila inama adaatu casrin inama inkalmahane yani yaksha lay obsadehay allaha tacaala ku obsado kore khasy oo xaqe ku obsado kore min cibaadi cibaadilah ilahay adoomin shay hal kumide alculamaa ang cilmiga leh hoos ilahay lan kuobsado kasaayang hanase kuobsado karo waan mucaawiyata mayl amaanahay ahlulcilmigi oo cilmisho ka camal falaayo ya ilahay amaanahay waan mucaawiyata radi allahu anhu tacaala canhu qaala may ka golay mucaawi qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsi may golay man gofal gofka yuridi lah ilahay lidoon bihi biman manka khayran khayran cadiiman wa kayr win lanka ilahay lafado yufagih ala fahamtiyehu manka fi dini dinta fahamtiyewa dintasa ilahay seema siye dinta fahamtiye dintasa jela siye ay kayr lanka ilahay ladoon way kayrantan macnaha maybuaha tanwiinta tanwiin tacdiima lere man ofan lago fiiridilahu ilahay ladoon bi man kayran kayr win ilahay ladoon yufagih ala fahamtiyehu manka fi dini dinta fahamtiye dinta nga fahamtiye wa ilahay lanka ilahay kayr ladoon wa متفق عlyh adskana متفق an iبn masعوdi رadi الlahu taعala an qala cبdالlahi بن masud may kole gala رasul الlahi sala الlahu عlyه وasaلaم ilahi rasulsi may kole laa hasada laa kibdata majarsasho mahaan ilaa fitn fitnatayni lama laylama jarade lama gof laylama jarade rajul alwl rajul waay rajulkaas oo aata lahu ilahi sy rajulka maalan maalsi fasalada huwa ala diray hu rajulki ala halakati halakati maali maalkas ilaagowshika diri fi lxaqi hak ilaaga warajul laylama jarade rajulkaas oo aata lah ilah rajulka ah, alxikmata xikmasi fahuwa rajulka yakli xukmiyo biha bilxikma wa rajulki barawha ha alxikmata xikmadii baraw lamadaas ay lamajarade mutafaqun caleyh walmuraadu majeedada bilxasadi xasad lanku muraadon alkibdatu majarsasho wahuwa kibda may lere an yatamana huwa rajulka ni tamaniyo milahu mila rajuli rajulkaas caalimka oo kale ni tamani taasa nin ifaylahay ar mana maayo ni oo lankaaso kuzuulo aniha wareegdo faylahay xasadkii oo acmaalo zuuliya kaas acmaalo tirtiraas gornyo dabkan amen o kal acmaalonan baabiyayo kaas kaas madmuum xisadka kuna mamduuc kono madmuum waayo kanki ona mamduuc ga ilamaani wa can ibni mascuudin radi allahu taala anhu qala cabdillahi ibn mascuud may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay laa hasada laa kibdata majarsasho mahaana ilaa fitnatayni lama laylama jarade wa lama gob laylama jarade laa hasada laa kibdata majarsasho mahaan ilaa fitnatayni lama laylama jarade rajulun laylama jarade rajulkaaso addunya waay addunya lamadaas gofrayl majrado rajulkaasoo aata lahu ilahay seyu rajulka maalan maalsi fasallada huwa ala dirayhu rajulki ala halakati halakat ala infaaqihi infaaqi lmaali maalki nafageeya shay ilahay kadiri fi lxaqi xaqi nafageeya maala ilahay si kairzaagi halaale maalkana meel halaalehe kukasabi hadin meel kheer layka biye masaajide ka dhise yani madaarista ka camire yani waa kay fi sabiil lahi jihaada ka camire meel kasa kheer eba ka dhiibe maana kaasoy kaasol majirani maalkan oo kal oo lankan maalkan sadan faylangabo anini fayla anin hagga sadanka dhiibi faday wala erag horelilay mana warajulun waay wathani rajulun waayo rajulkaas oo aata ilahay sehu rajul alxikmata cilmo ilahay si fawa rajulki sugaa yakli xukmiyaw biha bilxikmati xikmadiyeeda xukmiyaw wa yucalimu huwa rajulki baraw ha alxikmata annaasa dadka baraw mayb waa rajul oo ilaahay cilmo si xikma si xikmadiyeeda hayse lanki dadka kaxukmiye lama qof oo isgalsan kasal saare walaka xukmiye dadkiya tacliime haddana sii gudbiye usulka camal fale haddana sii gudbiyey dadka bare usul wal yani walka wal samani kore sida oo kale bay ilahay cilmagan oo kale yani wa kay anina sadaahi diinta unka xukmi ilahay ilahay diintis walka xukmi ilahaye dadka sadan bara faday walereeyeen wal tamaniye lay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waayo wala tamaniye mana lamadaasay wala tamaniye mutafaqun caleyh tamaniga manaha mayb wa shayga majarsashe markililay shayga ma jarsato waana reedkayna karoorto lafada mana maayni faylaha shireediya me dadaal dadaalka darto yani dadaalo ilahay na soogdo si ad milas nagada fadhi adinka dadaal mutafakun alayh walmuraadu bilxasadi walmuraadu lijeedad bilxasadi xasad lankumuraada algibatu majarsasho wahuwa ibda maylere an yatamana huwa rajulka ini tamaniyo mila mila rajuli rajulkaas oo kale tamani anisada oo kale faylaha haasa lere waan gadaalshan karoor wa waan abi musa ama yani xesadka oo madmume xisadka sadilangibiya masalan ah yani waa kay lama oo madmuume ikoo mamduuxe sadida salansalgibiye lamada oo madmuumke maybwa kofkan kan e ya ilaahay maala ka irzaagi awlaada ka irzaagi jaaha ka irzaagi wal oona sharafle ilahay ka irzaagi adina tamanido rees lankan nicmadan gab kuzuulo ada ki wareeg dofay lahayti ko mismeen nicmadan lanka gab yani kuzuulo adisu jingnaga tan haba kin wareegne adisu jingnaga tan afay lahayti lamadaasay madmuum a lamada ladiida waay sadka o oh, oo camaalo khayraadkeeda samayti dhonga koo baabiyaanga sadkaas saaxibulxisad oo may weray lang ilaahay kalishay taalan kahayne nagadaas kofka yani ilahay lankan walaa usan sii xikmadka jartaad mooshiidi seebe lan sii ani fay lahay usak wareegdo yalasa kalkun yani nicmadi kalag ilaahay baraadun ki iidi kalkun kan usuga e acmaalo zuuliye baabiye sada dabka oo eh, jaabajaruntan baabiye oo kal ya acmaalan baabiya leresadkaas wafail madmuum way oo nicmad hakin wareegdo ad hel mis adiisu jingnaga taan o adiisu bebrisannaga taan taasa tamani kaas ixtaski madmuumkaayo kan nusun mayba nicmada ilaahay si cilmagan siyey maalkan si oo kale anin ifaylahayleyma ininka zuuli mutamaniyahasaas kan kalku mamduux kaniley laa laa xasada xisaski xaqiigahay me laa kibata majersashug mana kan lafadahay kan wa mutafakun caleyh waan abi muusa radi allahu taala canhu qala abu musa may kagoolay qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagoolay matalu ma aladi sifatu ma aladigi sifidis bactani allahu ilahay ilbiye bi bima maga ilbi min alhuda hanunge walcilmi eh kamatali ayd ka kaydin ka sifati kaydin mandar ookal waay asaaba huwa kaydka asiibay arlan asiibi fakanat may haatay minha min alardi daa'ifatun gidcatun gabal tayibatun dibe qabila adbalay almaa biagbali sambatat daliide alkalaa daliide walcushba es alkaira fara badan dalili wakana minha min alarli ardi heshamay ku ahaadeen ajadibu saaxiyaalay ahaadeen jamcu jadabin jadabin yani wa kay masalan ay alardu salbatu alati laa yansibu minha lmawa ajadibu saaxiyaalay ahaadeen yani wa kay masalan amsakat gobotay ajadibtiyadahtalmaabi goboti fanafaca lahu ilaha in anfacay biha bilajaadibi annaasa dadka ka anfacay fasharibuu dhameeno minha min alajaadibi ku dhameeno wasago waraabsadeen mawaashiyan wazaracu abuurdeeno masaaricahum na abuuradeen waasaaba daa'ifaton waasaaba huwa madarki asiibay daaifatan gidcatan gabal mina min alardi gidcadaas o raakal inamaa inkalmahane hiya gidcede icaanun sibsib wa laa tumsikun gobdaan maan biin gobdaan walaa tumbitun dhaliyaan kalangaysan dhaliyaan fadalika almadkuuru madkuurkaas kaase mathalu man sifatu man gof sifadiis waay fadguha fahmay fi diin illahi ilahay diinkiis fahmay wanafaca anfacayhum manka ma anfaci nabacatani allahu ilahi ailibi bimaga ailibi faclima huwa manka barday wacalama bari wamahalu mankis ahay wasifatu manko sifidis way lam yarfac inin korwel na bidalika almadkuuri madkuurkas kaasi basan basan ra'san madinin korwel walam yaqbal huwa mankan aqbalna hudalahi ilahi anunshing aqbalna aladi hudugaas ursulsan lah ladribi bilhuda mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa can abi musa radia allahu tacaala can xadiiskin waana hormaray qaala may ka abi musa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay mathalu ma aladi sifatu ma aladigi sifidis bacasani allahu ilahi haylibiyey bi bimamag haylibi sifadiis min alhuda hanuun e walcilmi wa min alcilmi cilme cilmigan ilah haylibi iyo nayo hanuunka ka kamatali kayfin mandar oo kale waay yani mandar oo kale masala mandarka may saameeyey jirka walantare nabaada biyen gurigi walka jinsunka noololaw yani cilmiga samaawiga usun ruuxa anface maanaha saasashal kamatali kamatali kayfin mandar oo kale waay reeskaas oo asaaba asiibay arlan arla asiibi roob oo arlo dhow iyo lamid eeri hanuunkana ilaahay labiyey oo cilmigana ilaahay labi fa kaanat haatay minha min alardi ardi heshe daa'ifatun qidcatun gabal haati qidcadaasoo dayibatun arasan aho fayl qabilat hiya daa'ifadii agbalay almaa bi agbalay roobki agbali fambatat hi fambatat fambatat hiya fambatat fambatat fambatat hiya aradi dhaliidey yani alkalaa es enjegan dhaliidi walcushba es kuyon alkathiira far badan dhaliidi aradi saas oo kale nagasiyo oo roobki anfaci arasanga hayti eswalilaragayabidi way wakana minha min alarli aradi may kumid aha ajadibu saaciyaaliya kumide gabl bima bi reebayan saaciyaala ama waray waray ama war ay ajadibu warya kumid haade ajadibu saaciyaaliya kumid haade amsakat ilma amsakadi ajadibta gobotay alma bi goboti fanafaca allahu ilahi in anfacay biha bilajadibi annaasa dadka ka anfacay biyoge dadan gobotiye walma dhalina lakin biyo dadan reebti fasharibuu dhameeno mina min alardi min alajaadibi kudhameyn dadki wasaqoo waraabsadeen o mawaashiyan weelasho waraabsadeen minha ajaadibti kuwaraabsadeen wazaracu abuurdeen o masaarian beerashon abuurdeen biyoya kuwaraabsadeen waasaaba huwa madalkednmaasiibey daaifatan gidcatan gabal mina min alardi ardi kumide daaifadaas oo ukraa kale inama inkalmahane hiya daaifidi waaba giicaanu sibsib waay gabal sibsib aho biyi inkadegaadan o laa tumsiku hiya gacanti edahatin gobdane ma ambinin reebaan diyoy kusalin badayana yani dinkalen gargurdaan walaa tumbitu hiya yana dhaliyaane kalaan esnan dhaliyaan way kolkan sadidas walhaat yani misal misal i mumasal yalare fadalika almadkuru madkuurkaas kaase masalu man misalkia kanga mumasalkina kianing hormar ibu ay kan hor saduan sadidi ko misalshe magon ko misalshe magon wa fadalika almadkuru madkuurkaas kaase mathalu man of sifidis sifatu man of sifidis wa fabuha fahamey huwa manka fi diin illah ilahay fahmay wa nafaca anfacay yani wa kay ho man kusuge anfacay maawal anfaci bacahani allahu ilahi hailibi bi maag hailibi anfaci facalima huwa mankii baraday cilmo bardi wacalama huwa mankii baray annaasa dadkana cilmigii bari kaasa limidey taas may taa yani fakanat minha daaifat dayibat qabilat lmaa yani wa kay taas sambatat ilkalaa wlcushba lkaira horta biyo yeeg agbalay cilmigi agbaliy lanki lanki cilmigi fahmi horta fi din ilahi fahmi ahe ilahay walianha ilbi ka anfaciya rasul hadan usuna baraday barashadii uslaymka kaana faidi sii dhalay wacalamahu wacalama naasa dadkana bari kalkan kaas may limid aradi biyogi oonayo diibka hayti agbalay marki akbali kabacd b adana yoyohay akbaley habiday esiyonayo dado wal anfaca habidi kaasa lamiday kan hor yani wakana minha ajaadibu amsakat ilmaa fanafaca allahu biha misaalke kaas misaalke magonyi misaalkaas kaas horta mumaasalki misaalke magon may lamideya yani wa kay fada mahay ay oo may lamide kan usuge man calima lang cilmo baraday walam yacmal bicilmihi cilmi shayn ka anfacn walam yacmal bicilmihi lang cilmi bararay lakin cilmi shaysun ka anfacan laakin dadkina anfaci manaa wacalama annaasa dadkana bari facalima horta cilmi bardi wacalama dadkana bari walam yacmal bicilmihi cilmi shayna maka camal faln kaasoy may lamideya dulkan oo ajaadibtan oo kale eh cilmigii horta yani waa kay masalan mayb waa ajaadibtii roobki horta dhawi laakin roobki hoob dhow laakiin esmakadin laakin mayba dadan goboti bes biyoogiyadadan goboti dadki kaintifaacen cilmigiisay walbaradi walka intifaaci dadki biyoogi oo dadan gobo biyoogiya kuwaraabahaya cilmigiisay lakafaaidahay taasu laakin usugin walmantarna waay taasu masalan dhulkun oo biyoogun goboday reer oo yani waa ka biyoogi qoboti oo esanka bine laakin biyoogila dadan reebti oo dadkina biyoogi kudhameen kuwaraabeen beerosha ku abuurdeen oo kale lamiday yani mathalu man hay calima oo kale way kadalika mathalu man sagoodhima mathalu man yani calima wacallama walam yacmal bicilmihi mithaalkasa yani mogon hay lang cilmo baraday waana dadkana baray isunan ka camal falno wacallama walam yacmal bicilmihi cilmigii shay yani ka camal falno kan usuge kan onayo amsakat ilmaa jaadibta oo kale lamid eh wamathalu man lam yarfac bidalika ra'san taas yaalayeen wa asaaba daaifatan minha ukra inama hiya kicaanun way arlo sibsid e lama meelood lama faidba leh biyoogina dadman reebna biina ma reebna deesna mahakarin wal faideba malew kan kolkan oonayo usuna gaalkan e oo diintan madab inin korwalne saasamidew waxyigii madala kudejiye cilmigii rasuulkalaasi ma anfacna liley madana kormanteegna man akban nuun nunshay gaalki oo kale usun وamaal man bisadik aradaa tirtibka roobki walba in internet biyo kagulgulahayn oo kale yalmiday gaalka ngusun walba ma anfacaw manaa wal xagema dheegaw yani mada korman gaado saaso xagemada gunsadaw وamaal man gof sikidiis oo kale ay lam yarfac amanka bidalika almadkuri bidalika ay bima bacdani allahu inin kor welne walyan ilahi ilbi yani wa ka inin kor welne min alhuda walcilmi e ra'sa mada inin kor welne وamaal man almiday lam yarfac amanka kor welne bidalika ay bima bacdana allahu ilahi waliha ilbi inin kor welne saasang madanin korwen walam yakbalan akbal ne hudalahi ilahi hanunshan akbal aladi hudigaas orsilto an lahiladi bibilhuda lahiladi akbalna saasanimidaa sadidi misaalsho halkaas misaalama mutafakun caleyh wacan sahlin kolka cilmiga taas faidi leya fadalika masalu man faguha fi diin illahi horto wanafaa fanafacahu ma bacatani allahu bi usun anfaci kacamal faliw mana faclim hadina sii baradi cilmigi dadkana sii bari waayo faidina mirana sii dhali mutafakun caleyh wacan salim bni sacdin radi allahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabiyna umay goleyli aliyin radi allahu taala anhu calamay ngaray fa wallahi akdhaarday laa yahdi allahu ilaa yanuniyo bika bisababika adar sababka rajulan rajulka anuni rajulkaas oo waaxidan halinko iyo khayrun khayr badan nakadlaantakin khayr badan min xumri nacami nicmolaytidiy dad guduudan mutafaqun caleyh sahl ibni sacdin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiyna umay goley lialiyin radi allahu taala anhu calamay ngaray fa wallahi akdhaarday laan yahdiy allahu ilaahi yanuniyo bika bisababika ada sabalka caliy rajulan rajul ilahay kanuni lanko khairin sheegdo hanunido wadadfaylakaatin rajulkaasoo waaxidan e waa kayron laka caliyo kin khayr badan min xumri nacami wa nicmoolaytiidiya gadgadudun waktigaaso rasuulka samishay sala allahu alayh wasalam carabta oo isdhaha nooleymay eedin jelen geelkiidis gadgadudun ashrafu maalin cinda alcarabiyaha maalkan in sharaf badan carabta dhatiyelanka jelen badan yaha kolku maal addunya carabta dhatiyelanka jelen geelgadudun ma aha geel gadgadudun badan ada hella maykingu khayr badana lanko aliyo ad hanuunido oo oh, wadada kheyrka hanuuniyo taasa kinko kheyr badan alr adunya oo dhan kinko kheyr badan kolkum faidada cilmiga laso ala caalim ahaay yani cilmi shayna kacamada falaw ahaay kolkum cilmiga dadka kahanuuniyo re dadki dhan wala baraarujiyaay lanko ad sababka ilaahay kahanuuniyo yani salaada kahanuunido kheyrka kahanuunido imaanka kahanuunir taasa addunya dhon kinko kheyr badan aley mutafaqun caleyh waan cabdllahi bin camr bni cas radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiyna omay golay baligo dersiya anyanag oo dersiya walow aayatan ay dobay oo deersideen waxaditu sheekwaya can bani israail reer banu israail haysha ku sheekwaya walaa xaraja calaykum dimkomaane waman kadaba lanki been abuurado calaya korkay been sheego mutacmidan alaykin gasada falyatabawa waman kaasi diyaarsaday man kacda manka makaan fadishay min anaari diyaarsaday rawa lbukaari bukaari o hadid kuriyey wacan cabdillaahi bin camr bni caas radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka golay balliquu deersiya cani an hegay oo deersiya walow aayatan aayado bahaade kan an oo deersiya tan aayado bahaate wallay oo deersiya xadiidko aayado wal isin kasaasan dadkan sheega kheyran sheega sinaseenka sheega wa wahadito yani wa ka sheekoya can bani israail reer banu israail ku sheekoya walbadan dhibaataya sameeyen ambiyada ilahiya dili jireen dhibaata samey jiren macsidoma samey jiren kolkan kusheekoya walyasuubi jiren kusheekoya sila kudigtoonad cadaabkiyo kudhi walaa xaraja dembe calaykum korkin ma dimasin kudireeyo sheekoytan waman kadaba lanki been sheego alaya ana korkay been sheeg mutacamidan ala kawni mutacamidan ala kingasadaw oo yani ano soo ngasadaw kasan weelo alan erti yar falyatabawa huwa mankaasi diyaarsado maqcadahu maqcda man manka makaan fidisay min anaari naaranka magaday diyaarsaday rawa lbukaariyo bukaariyo wacdikana wariyey وan abi hurairata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasul may golay waman salaka lanki dariigan jid mar yltamisu dalbaw fihi fi gaayati dariigi jidkaas yoolshay cilman cilmika dalbaw sahala lah ilahay inseele lah liman bi bisababi sulukihi marawshay sabashay dariigana ilahay inseele ila ljana dariigaas oo muusilan deersiya ila ljanati deersiya waman salaka lanki maro dariigan jida mar wala yani suluga lacabirahay cilmag ini o cilmiga fidhiga kinkakooyane oo meelin maraayo lan dareerayo lan dhibtooda lan rafaadaw saasa tusiya cadid waman salaka lanki maro dariigan dariig lanki maro yaltamisu daraba jidkaasoy dalaba fihi fi gaayati darigi jidka dartis badana jidka sin dareer dartis cilmiga badana malkela gaayadis meelo jidka ka dhamaado meelo cilman cilmaka dalabo cilmi raadiyaw yaltamisu maahi dalabaayo fihi fi gaayati darigi jidkaas yoolshe cilman cilmi raadiyaw sahala llahu ilahiy galan gobda ilahay ansehele lah liman mankaas seele bi bisababi suluki marawshay usa wadadi darigi cilmigan mari sababshe iyo ilahay dariigan wado kala ansehele dariigaas oo musilan deertiya ilaljana jina deertiya wa cilmigaasoy isu barada oo saba hanjirmaadiya maadiya ilahay galan cilmigiya barde cilmigii kacamal fale kabacdi ilahi kara karaadla nagade jinadiasay ka gala wre rawaa muslim o muslim iya wadi suuriyey kalkun sulukuljana dariiguljana mayba kumid aha cilmigiya kumid ah cilmigiya lamaanaay cilmig wadiyaalka lang maraw jinada may kumid aha cilmi barashiya kumid a wa rawaa muslim o muslim iya wadi suuriyey cilmawla kacamal fale wa wa anhu an abi hurairata aylan radia alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qala rasul may gole man dacaa lankin weero annaasa dadkan weer ila lhuda ilaa hudan hanuun intikenka weero kana lah liman dacaa kanu daacage mayliya min alajri ajarayse mayliya mithla ujuri man duul ajaryaalkood oo kaliya lay tabica huwa mankarahey ho da mankaasoy daacage ray laa yanqusu manuqsaamiya dalika alajru min ujuri majaryaalkood hesho shayan shay manuqsaamiyawa hawaama yuray wacdesu muslimu imam mslim iya wari anhu an abi hurairata aidan radia lahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay man gof ala gofki dacaahuwa manka weero ilaa hudan hanuun dadan kaweer langani lanki hanuun kheer dadan kaweer kana lahu liman daca lankaas hanuunka dadan kaweer iya leh min alajri ajar haal kumid eyiyaley meslo ujoori man duul ajaryaalsho oo kaliyaley tabica huwa mankarahey hu mankaas ororay lanka daacada daskirahy hal qof oo waliraheng oo dhan ajarkiisa oo kale herew laakin ajarkiisa walnanka goyen ma e laa yankusu manuqsaamiyaw dalika alajro ajarkaas sulusyawna manuqsaamiyaw min ujuurihim ujuuri taabiciina han dad raheng ajaryaalkood isheeg makunuqsaamiyaw ani taabiciintina ajarsho kaamilan helaya ki matbuucgahay lirahaa isun ajarshay kaamilan helew rawaa muslima muslim iya wacdiis kuriyey kheer lin iskuweero cilmigi li reer markaas lanki marki cilmigi barbo le wasadan kuweerey cilmigi barashadiis lasbakbooriyahay waanhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay ida maata ibnu aadam ibnu aadam hadi dhimado in kada camal amal ibnu aadam ibnu aadam amal shay gohe ila min halaatin sida amal son gohaanama sadagatin n gohaanama sadagadaasoo jaariyatin dareeras aw cilmin cilmon gohaanama cilmigaasoo yuntafacu bi bilcilmi cilmiga laka intifaac o waladin maayin waladkaasoo saalixin suuban yadcu doaayaw lahu liwaalidihi waalidka in doaayaw rawa mslim mslim iya adiiskan uriyey anhu an abi hurayra qal abu hurayra qala rasul lahi sala lahu alayh wasalam ilah rasulsa may kagolay ida maata ibnu aadam ibnu aadam hadi dhimado inkadac may gohey camalahu camal ibnu aadam ibnu aadam camalkiisa isusuubiyaay tasbiixdii tadkiirtii tasbiixdii salaadii sadagadi soonkii walaagi camalkii suubiyaayey addunya kakasbadaayey aakhira kamoodaahay dhon dhamaade hoob usadhimad bugsa wal hidew lang camal suubiya male usadhimad ba unti hada la noolilay yani waa kay camalka dareere nafta ka jarto wali kasbada korka kasbay kolka camalkii goy maha laakin rasulka may nin sheegi ilaa min halaasin sid walhaad camal san gohaanma sadid may sadagatin ilaa min sadagatin sadagan gohanma sadagadaasoo jaariyatin dareeras sadaga jaariya camal sama goha aley sadagada jaariyada may kumid aha eelkoo godi yani eelkeel waraabahay biyooshay gurigoo dhistay gurigeel barigalaha eergalaha dada askunahay ajalshakin dareere yani masaajidkoo dhisti ajalshakin dareere masaajida walka darsati ajarka inti bubugetugo misaajidkaas kinhijrolhirgaraaimaskarnilko kinsaaranyi adina ajarka kindareerele taasu masala misa misaajid kamil dhisti mis misaajida walka darti sadaka jaariye mana ajar kindareer boqol sin ho misaajidkan dhisna ad walka darsati adina ajarka kindareerele aw cilmin cilmi maahin cilmigaas oo yuntafacu bihi bilcilmi cilmiga intifaaca ama cilmu aha cilmi barati masala cilmigeed barti ka camal fali hadana dada sii barti adigi cilmigeed lemikiyakaane dada sii barti lanki barti langa sii baraay langa sii baraay ilaa yawm alqiyaama anti cilmigaas ba laafisada mis qur-aankas da dad barti ba laafisadahayo lankias barti maalinka weli kokal maalinka welahay kokal maalinka welahay taasan dareerahay adina jarkiisasakin dareere lili cilmo oo laka intifaaco mis kitaab dhambasanifta kitaabadi kitaabki sidahay laafisadahay mis kitaab yani wa kaysaas wa cilmi laka intifaaco mis kitaabka gofkongade kitaabka lasi afisadahay cilmin yuntafacu bi wa cilmi laka intifaaco kaasaysun ajarkima gohawaay oo waladin maahin weladkaasoo saalixin suubon weladkaasoo yadcuu huwa weladkan docayo laho liwaalidin docayo mis onogo saalaxaiyo ilahay ka yarzaabay onoga dhali onogya markaas markastaba le yani waqul rabi irxamhuma kamaa rabayaani sagiiran yalay markas ilah sian o yarooku ahaa ay barbaari jireen inka naxriisa jireen welidiintay anka naxriisa markas kanta salaadood marba tukado ilahay intuubahay kaasna suna yani acmal dareeraw doadiyeeda anfacase lankaas miiska anfacase fawa mayure wacdeedka muslimun imam mslim iya wari anhu an abi hurairaa radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may gole samictu rasuul lahi dheegi sala lahu ala slam gol rasuulka halka golaw iya dheegi addunya addunya malcuununti la lacnadi wa addunya sidiya bahabarantaahan wa lacnadiya rasulka sala lahu ala salam malcuunun may ba la lacnaday ma aladiga la lacnadi istagara fiha fi dunya addunya dhahdiya wali kasugnaadiya la lacnadi ila dikru llahi tacaala ilahay hostiyay maahin wama wa ilaa maadi maahin walaa huwa maadil harirohu dikr lahi taala lari iwa caalima lang caalima cilmi eh, sheeka camal falaw maahin aw mutacaliman alama cilmo baradaw maahin hanasay ma anta kal malcuun waayo rasuulka sala lahu alay salam yaqul rasuulka kagoolaha dheegi almalahy yani yaqul addunya addunya malcuunatun ti lahabaaray la lacnadi waay malcuunun ma aladigi la lacnadi fi istaqara fiha fi dunya addunyada hadiya wali kasugnaadi dhan wal lacnadi wa ila dikru llahi tacaala ilahay hosiyay maahin ila dikra llahi tacaala ilahay hosiyay maahin wama wa ilaa maagi maahin walaa huwa maag lahariro hu dikr lahi taala lahari wacaalima wailaa caaliman caalimaahin caalim cilmi sheeka camal falaw wa mutacaliman ama ko hadi cilmi baradahaymahin intaasna intakal malcuun wa rasul sala allahu alayه wasalam rawama yuriy xadiidka tirmidiyo waqala tirmidi mer xadiidun hada xadiidun xasanun hasan eh qawluhu wama walaahu kaqooli walaahu wala dikri dikrig ilahi wala laharirme ey daacatllahi ilahay daacadiis wa وan anasin salaadili tukda soonki xajki cibaadadii salaadi sadagadi kuli وan anasin radi allahu taala anhu gaal anas may kagoolay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may golay man kharaja lanki bo fi dalab lcilmi cilmo raadiyo shayn baha man gofal gofki dalaba yani wa kahin dalbo fi kharaja baho fi cilmi llahi fi dalabi cilmi llahi man kharaja lanki bah fi dalab lcilmi cilmo dalabo shay cilm laakhir cilmiga lamaanaay fi dalab lcilmi cilmo dalabo shay lankin bah kana huwa man kaasoy haade fi sabiil llahi haade e bimanzilati man kharaja liljihaadi wa lan jihaad bahi booseye haade lan kasuge cilmiga bardaar man kharaja lankibaho fi dalab lcilmi cilmi raadintis lankibaho yani wa kay kana huwa man kaasoy haade fi sabiil ilahi wa ilahay wadihadiya lankasugon ya haade hataa yarjica huwa man kaas inti akunagada cilmi barshadi akukunagada tawaama yuriy faididaasiya ley cilmigi rawa tirmidiy tirmidiya wacdiis guriye waqala tirmid mer xadiiun hada xadiiun xasanu darjidis hasanatu an abi saciidin alkudriy radi allahu taala an an rasuuli lahi may kuriye sala lahu alayh wasalam qala rasulka nin kool lan yashbaca muminun lang mumin ma dherigaw min khayrin khayr maku dherigaw xata yakuna muntaha muntaha lcilmi cilmigaas yoolsheenti ku hadaw maya muntaha muntaha mumini muminkaas yoolshee janata ku hadawa hay an rasuuli lahi may kuri sala lahu alayhi wasalam qala rasulka may koolay lan yashbaca muminun lang mumin ma dherigaw min khayrin khayr maku dherigaw khayrka may kumidaha cilmi kumid eh lang mumin khayr maku dherigaw cilmi maku dherigaw riwaaya rasan jar min cilmin raasonyan jarta la yashbaca mumin lang muminga madhergaayo min kayrin khair makudhergaayo hataa yakuna muntahaahu muntaha yani mumini muminkaas yoolsenti kuhada o janataw si khairka nwada nwada usa kudhergaan jinala garema ma kudhergaaya rasuulka sala allahu alayh wasalam khairki kalkun cilmigiya kumide sawa tirmidiyo tirmidiya wadiskuriyo kala tirmid meray xadisun hada xadisan waayo xasanun tarjidisasan waan abi umamata radi allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay fadlulcaalimi lanka caalimka fadlishay cala lcaabidi kan isku cibaadaysado korshay kufadl badni ka fadli ana fadligay cala adnaakum kan onayo sin kahoosay kufadl badno oo kaliya lamid e rasul uma qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may golay in allaha taala inama in allaha taala ilahi وamalaa'ikatahu malaa'ikat allahi waahla الsamaawaati واlardi waahla اlardi xata namlata dhuur fi juxriha godka kasugnaati waxata alxuuta malalaay layusaluna may dhaafatin dalabaayan cala mucalimi nnaasi dadka han tacliimayan alkhayra khayrka tacliimayan iya dhaafatin dalabaayan ilah dambisho dhaafadayan a rawa tirmidiy tirmidiy wacdid kuriyo gala tirmid mer cadidun hada cadidun xasanun darjadiisa san وan abi umamata radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alay slam qala rasulka may golay fadl lcaalim lanka caalimka fadlig ley cala lcaabidi lanka cibaadaysado kufal badin lanka iska cibaadaysadaayo cilman lahay caalimka fadlig iskuley may lamid ahe rasuulka sala الlahu alay wasalam ka kafadli ana fadligay cala adnaakum fidin siin hoosay asaabta sin kan siinka hoosay falig ana ku lahaa oo kale lamidayari manaa rasuulka lanka caalimka falig kuley lanka caabidka oo lanka caabidka may lafaday cibaado oo maca alcilmi e lafaday mana qofka marki badbaado markaaso maay cibaado oo cilmi laan eh lan shay yani waa kay khatara kusuganyi masalan yani waa kay masalan jurej jurej oo kale jurej ah yani waa kay hayeysa lank eedan faylahaye caabidka haye oo kale cilmi laanga yani aadi sabaarsa deertidi cilmi laan iyo aadi sabaarsa deertidi law cilmi lahaada fadi yani may ogaada faday leray aadis ajiibowshe ini owleto salaadusu tukudahay sunad e sunii waajiba suna hormarisiya lanka hoobonayo yani waa kay cilman lahay o kudaw may dhii korte isku dhafaro cibaado tasbiici tadkiir wardi wal saase ka dhafaro adkaar akriyo laakin salaad subana kutabto wala iskutabi firi farili kutabi waajibe wala ogu dhan kadhafarahayna sunihaaya kolku mishalkasa soo cilman lahay mana wali waajib eh, wali lasalhorumaraysa sal horumara maogaada ma yani wa kay saas a culimadana yani merahana wa kulu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu mardudatun laa tuqbalu filah lan kastoo cilmo yani cibaado sameeya oo cilmo laagna cibaado sameeyo acmaalis mardudu malaqbalaw mana mardudu slailak radiyas radun alayka ilang may wa wadadii lang maraayda cibaadada mang mar kolka cibaadad may fay laha cilmo lang laha fadlu lcaalimi caalimka fadli shay cala lcaabidi kufal badnyi ka fadli rasuulka ana fallagay oo calaa adnaakum kansiinka hoosay korshay kufadl lahaa yanamiday uma qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul simeer in allaha taala ilahi malaaikata malaaikata allahi waahla samaawaati todobada samaawaad helsho ilahiy og tiradiyo walarli ahla larli arada helshe xata namlata dhuuro oo fi jucriya jucri namlati dhuurud godsi hata kajar waxata alxuuta malalaay oo bada fi lbaxri kajar la yusaluuna may badimbi dhaafan dalabaayan calaa mucalimi nnaasi dadka haan tacliimayan mucalimiina annaasa wa dadka han tacliimayan alkhayra ka tacliimayan dhaafatin dalabaayan wa fawahama yuray xadiiska tirmidi wagala tirmidi mere xadiisun hada xadiisun xadiiska soatan waan abi darda radi allahu taala canhu gaar abu darda may ka gore samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alayh wasalam ya gool rasuulka halka goolaw ya dheegi man salaka lanki maro dariigan wadamar yabtagi dalabaw fihi fi dariigi jibti fi shay cilman cilmaka dalabaw sahala allahu ilahiya lah liman manka infudaaya dariigan anfudaaya yani musila ila ljana waina almalaaikata malaaigda latalacu hiya malaaigda dijaas ajnixataha ajnixat almalaaikati malaaigda garboosha dijaas lidaalib lcilmi cilmi lankaraadiya iya garboosha dijaas way malarga mahin garbo gogolaas intijaasa lilay maysaasan wel malaaigda ilahay rilan liajli rilan raalaasha darteed bima man ladigina karalet yasnacu huwa daalibulcilmigaas sameeyahay lanka daalibulcilmige walaw sa sameeyaha yaralakato latalacu ajnixataha ajnixataha mala yani malaaigdi garboosheedi jaasi daalibcilmi cilmi lanka dalaba filan liajli rilan raalaasha darteed dimaagi raalakeeta yasmacu huwa daalibcilmiga sameeya cilmigasbardaay yo raalakeeta an ka ogolaasirila wa ina alcaalima lanka caalimke la yastakfiru may dhaafasin dalbay lahu lilcaalimi man duul oo fi samaawaati samaawaat kusugnaadeen waman duul oo fi lardi arad kusugnaadeen oo ilahay la tiradii ogi iyo dhaafasin dalbaayan wa wa ina alculamaaa culamada yeeri rasuulka sala allahu alayhi wasalam warasat lambiyaayi ambiyada ilaahi hani dhahalen warisin mfrad eh warasa nakajami warasat lambiyai wain alculamaa warasat lambiyai ambiyadi yani hani dhahlayan dhalen waay ambiyadi ilahay may dhaaleena culamada iya dhahleen haya may laku dhahli waina alambiyaa ambiyad lam yuwarisu ma dhahal siine dinaara dinaar ma dhahal siin oo oh, culmado yani culmadi ya ilmagi ambiyadi hadhahaleen reed maal badan dinaar i dinaar akugurbisadan eh waina alambiyaa ambiyadi ilahay lam yuwarisu ambiyada ma dhahal siin dinaaran dinaar ma dhahal siine walaa dirhaman dira ma dhahal siin a walayo dhahal dadan siyen ambiyada ilaahay oo culamada dhahalan siyen ma eh dirham iyo dinaar mahaan dunyada wala ninka jeli anas anas wa inama inkal mahane warato ambiyada ilaahay may dhahal siyeeno culmada siyeeno alcilma cilmi dhahal siyen waay cilmigina se ay reed cilmigi walila dhahalkankafaylana cilmo waay faman akada lanki gaadado yari rasuulka sala allahu alay wasalam hu alcilma cilmo gaadado akada huwa manka gaadadi bixadin dheef wafirin kamilin wasace bilerin dheer bilerin agaadi a wala gaado walinkafaylaaya gaadi cilmigaas lanki gaado waana ka camal fal tawaama yurey xadiiska abu daud atirmidi waan ibni mascuudin radi allahu taala anhu qaala cabdullahi ibn mascuud may ka samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yagulu rasuulka haalka goolaw nadar allahu alla noori imraan alla noori nadar allahu min annadaarati wahiya tanaacumu walxusnu winaag ali wanaaji wa nadar allahu ali wanaaji imraan gofalawinaaji imraagaaso samic dhegay mina una shayan cilma xadiisan noo dheegi fabalaga huwa manki deersiyey hu shayga xadiiski deersi kamaasindheegi yani deersi samica huwa yani ay imriga dheegay hu shaygan dheegin deersi faruba mubalagin koo la deersiyow badana o xifdiyow badan min saamicin kan koota dheegay xadiiski rasuulka kudheegi kuxifdiyow badan badana yani rawaa tirmidiyo mayle yani wa samictu rasuul lahi dhegi adis mirkumakuna ya abi hurayra الحيطان في الماء wain alcaalima la ystakfir may dhaafatin dalabaayana yani wa kay masalan basaas waay mandul oo fi samaawaati samaawaatki kusugnaadeen man duul iyo dhaafatin dalbaayeen fi samaawaati samaawaat kusugnaadeen waman duul fi lardi arab kusugnaadeen xata alxiitaanu ayaala iyo dhaafatin dalbaaya xiitaankaas oo filmaai bi kusugnaadeen wa fadlu lcaalimi caalim fadli shay lanka caalimka fadliga ley cala alcaabidi lang sidoo ku fadlilaye ka fadli lkamari bil yani waa kay kumyafarog fadl badnaanteeda calaa saa'ili lkawaakibi idigyaalka dhamaantiyo fadl badanto oo kal iya kufadl badanyi waay wafadl lcaalimi caalim fadlishay cala alcaabidi lanki cibaadaysado kufadl badanyi ka fadli lkamari bil kumyafarog fadligeed oo kal iya lamiday cala saail lkawaakibi idigyaalka dhamaantiyo kufadl badanyi ila aakirihi وan ibni mascuudin radi allahu taala qala ibn mascuud samictu rasuul lahi sala الlahu alay wasalam yaqul rasuulka wala dheegi nadar allahu ali wanaaji imraan goof ali wanaaji samic dheegay mina unagani shayan xadiisan xadiisan oo dheegi fabalaga huwa manki deersiyey hu xadiiski deersiyey lan kala deersi kama sidi oo kalen deersi samica huwa imriga handheegi hu xadiidka handheegi faruba mubalagin koola deersiya badana o a xifdiya badan min saamicin kan hadheegi kan kowsa dheegi kuxifdiya badanaado badana kolkan shayga hooba dheegdo may lafade sii deersidilan ad koo roong camal falka kooka roong cibaadada kooka roon dheego dhii korte sii deersido labahanyiwa fawa tirmidiy tirmidiy wa xadiid kuriy wakala tirmidi mer xadiidun ada xadiidun asanu saxiib waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may goolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay man gof ana yani wa kay suila lasuaalo an cilmin cilmi lasuaalo fakasama garyahu cilmigi uljima huwa man kaas laxakameeye yawma alqiyaamati fi yawm alqiyaama bilijamin xakama min naari naare lakaxakameeye man of alla gofki suila huwa manka lasuaal cilmigi garyawshay yani wa kay dambishay hadiska tusiya an cilmin cilmo la warsado fakasama garyahu alcilma cilmigi sugaay garyo makasaw lo sheego waay waana kasaw uljima huwa man kaaso laxakameeye afkiisa ku bi waaye hadhowti wal onayow afkaasoy cadaabn e yalgiliyal huljima wahuwa mankiya la xakameeye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama la xakameeye bilijaamin xakamo oo min naari naare lakaxakameeyo rawa abu daud iyo xadiis wuri wa tirmidi qaala tirmidi mari xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaas oo xasanun tarjihisna san wa canhu can abi hurayrata radi allahu taala anu qaala abi hurayra may goray qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray man gofana gofti tacalama huwa manka barado cilman cilmo barado cilmigaasoo min maagina kubacde yubtagaa la dalabo bi bimamag wajlaahi taala ilahay wajijela ka dalabo laa yatacalamu bardaan cilmiga ila liyusiiba in asiibo bi bilcilmi karalan caralan birbirka asiibo min adunya adunya kumida lam yajid wamankaasoma helaw carfa aljanati janad caraftiya yawma alqiyaama yani riicaha riica aljana janad caraftiya ma helaw galosu dhaaf riicadi angalaan waanhu an abi hurairata radi allahu taala an qala qala rasuul lahi sala lahu alay salam ilahi rasul samey gol man tacalama man gofal gofki tacalama huwa manka bardo cilman cilmo bardo cilmigaasoo min maagina kubacde yubtagaa la dalaba bihi bimamag wajlaahi tacaala wajlaahi caza wajala ilahay wajisheela kadalaba u barado laa yatacalamu huwa mankin baradaan huwa alcilma ila liyusiiba in asiibo bihi bilcilmi cilmigu suge aralan birbirka asiibo min adunya adunye birbirshe wal yaro addunya kahel taasay dun baradaw halka halka wiinayo halka qiimayo caalimu halka hero saasay in baradaw lam yajid huwa mankaasoy mehelawa carf aljanati jinan caraftiya mehelaw yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama yani maylijeed yani huwa naw maylijeede carfa maylijeede riixaha riix aljanati janada isdoonsha iyo caraftiya meelaw galo isku dhaafiya kolon cilmiga la barada maylan baahanya lilahi talaban lilahi tacaala ahaad tacaluman wa tacliiman lilahi tarjumadi anindhikaay daliilka sheeg mana ilahay dartis lay haad walaadan baradaas ilahay dartis ahaad bes hada ka camal fal ilahay inka dhawaaw oob gudbi kortona sii gudbi oob yani waa kay wal gudbiyo deertona gudbi wal hadiski kasaas ka kasaas deerti saas barada ilahay dartis eto kaaso lan baahanya mana ama walkel hooba meeli jaran yani wa kay janada carabtiya mehelaali lay kofkaas rawa abu daud abu daud iyo wacdis wuriye biisnaadin saciin an cabdillahi bn camr bn اlcaas radia allahu taala canhuma qaala cabdillaahi bn camar may ka golay samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alay salam yaqul rasuulka halka golawya dheegi ina allaha tacaala ilaahey laa yakbidu ilahay magoblooda alcilma cilma intizaacan siiba oo yantazichu ala siibahu cilma min annaas walakin yakbidu ilahay goblooda alcilma gobloode bigabli lculamaai bigabli arwaaxi lculamaai culmada arwaxadood goblooshadiya ku goblooday xata ida lam yubki alan baaqiyan caalima itakada naasu darti waadadayn ru'uusan walacyaal juhaalan jaahilin fasuilu wal suaaley faafto jawaaban bigayri cilmin fadalu iyo dhumaayan waadalu gayra gayrshanu dhumiyaayan wa can cabdillahi bn camr bni cas radi allahu taala canhuma qaala cabdillahi ma goolay samictu rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola wadeegi ina allaha tacaala ilahi laa yakbilu huwa ilahay magobloodaw alcilma cilmiga magobloodaw intizaacan siibow makagobloodaw yantazicu huwa ala siibayaho cilmiga min anaasu siibow oo dadki oo roogaan lay cilmigii malku siiba wa walakin yaqbil llahu tacaala ilahay gobloode alcilma gobloode bigabli lculamaai bigabli arwaaxi lculamaai culmadii arwaaxadiyo gobloshadiyo culmadii arwaaxadiyo la gobloode lang cilmo kureebawna male cilmigii dadki lang sabraw male lang kureebaw male yani saasu masalan kalku culmadiina saasa kadhimadahan lao cilmigii lakureeb kabacdaya herere hataa ida lam yubki alafhedan baaqiyan caaliman wa caaliminta dhan dhamadaan lang kureeban lua itakada naasu dadki waadaayan ru-uusan madaxyaalo juhaalan jaahilin fasu'iluu ru'uusi oona jaahilintaayanga la aale faato yoona jawaabayan bigayri cilmin cilmi jawaabayan fadaluu dhumaayan waadaluu gayrahum na dhumiyaayan taas yani mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq way taasna waldiidaay bigayri cilmin ad wal jawaabaas cilmigana maylan baahanya cilmiga culmada agsoola kukaado alcilmu maa yuukadu biafwaahi rijaala lere cilma maybuwa rijaala oo caalimiinta afsho walala kukaadaw kaasu mana oo nafciga leho waa maca aadaabla lagabo kaasa lan mana aadaabna lalagab cilmiga lanka aada markiis kaadaw aadaaba lan bahanya kaaso kolkan kan hadhowti dad anfacaw oo oh, culmadana cilmiga lakureebo lan bahanya dad ku kureebo lehel oo oh, naftiyo hahuraayo maalsho hahuraayo cilmigiisa lanbarad lahay hadhowti diinti lahay lanfidi lahay dad saase lehelo lan bahanya mutafaq aleyh